رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب هيئات aati alkhudbatayni wa aadaabihimaa wuxuu baabu yahay labada khudbo iyo qaababkooda siyaabaha loo sameeyo iyo aadaabtooda aadaabta loo baahan yahay in la ilaaliyo iyo qaababka qaabka labada khudba ay u dhacayaan can ibni cumar radi allahu tacala canhuma qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nabigu wuxuu ahaa sala allahu calayhi waaalih wasalam yakhtubu mid khudbeeya ayuu ahaa yowmaaljumucati maalinta jumcada ah qaa'iman isagoo taagan uma kadibna yajlisu waa fadhiisan jiray uma kadibna yaquumu waa istaagi jiray kamaa yafcaluuna siday samaynayaan oo kale alyowma maanta siday saxaabadu samaynayaan sida dadku hadda maanta sameeyaan raa waxaa wariyey aljamaacatu jamaacadii baa wuxuu tilmaamayaa khudbada in istaag lagu akhrin jiray nebiga sal lla alay waslam inuu istaag ku akhrin jiray in istaag lagu akhriyana culimmada badankood waxay qabaan inay waajib tahay lada ljumhuur waa waajib eh, waxaa kaloo ku tusaysa daahirka aayadda qur-aanka markay tilmaamaysa nebiga sal lay slam wa waidaa ra'w tijaaratan aw lahwan infaduu ilayha wa watarakuuka qaa'ima adoo taagan bay kaa tegayaan bale marka badankood waxay qabaan waa jumhuurtee in istaagku uu waajib yahay sidaasina wuxuu ahaa hadyigii khulafaa' uraashidiin iyo saxaabada ridwaanullahi calayh ayb alimaam abu xaniifa caleyh raxmatullahi baa isaga waxaa laga wariyaa in uu yidhi waa sunno ee waajib ma ah shawkaanina wuxuu leeyahay waxa lasoo wariyey la soo guuriyey waa uu nebigaas samayn jiray ficilkuna wujuub ma faa'iideeya buuhi qowl lama hayo ee nebiga uu istaagi jiray baa la hayaa ficilkiisuna lagama faa'iidaysto wujuub ee waxa u badane uu faa'iideeyo waa istixbaab xoogaa waxaad moodaa inuu ilanayo ra'yiga dhahaya istaaggu waa sunno ayb waxaa kaloo iyadana laga faa'iidaysanayaa oo xadiidku faa'iidaynayaa inay hay-aadka ka mid tahay khudbada labada khudba dhexdooda in la fadhiisto iyadana nebigu samayn jiray sal ly waslam imaamu shaafici iyo kayrkii baa waajibiyey iyadana fadhiga labada khudba u dhaxeeya ee kala faslinaya wa can jaabir bni samura qaala wuxuu yidhi kaana nabiyu nebigu wuxuu ahaa sal alla aley wasalam yakhtubu mid khudbeeya ayuu ahaa qaa'iman asagoo taagan uma kadibna yejlisu waa fadhiisan jiray uma kadibna yaquumu waa istaagi jiray khudbadii labaad buu isu taagi jiray fayakhtubu markaasuu khudbayn jiray qaa'iman isagoo taagan faman qaala ruuxuu yidhaahda innahu nebigu yakhtubu wuu khudbayn jiray jaalisan isagoo fadhiya faqad kadaba been buu sheegay faqad kadaba been buu sheegay faqad wallah ilaahay baan ku dhaartay sallaytu waan tukaday faqad sallaytu way wallaahi wallaahidu waa ictiraadiya waay qadii iyo ficilkay geli lahayd ayay dhaartu kala dhex gashay faqad wallaahi sallaytu waan tukaday macahu nebiga la jirankiisa akara wax ka badan min alfay salaatin laba kunoo salaadood wax ka badan laba kun oo salaadood ka badan baa nebiga la tukaday buuhi oo jumco ah sidaas daraaddeed marnaba isagoo fadhi ku khudbaynaya ma arkin buui ruuxii markay yidhaahdaa nabiga fadhi ku khudbayn jiray been buu sheegay buui rawa waxaa wariyey axmed baa muslim waa abu daawuud waa sidaa uu sheegay nebiga noloshiisa lagama xifdinin lagamana hayo isagoo fadhi ku khudbaynaya bal khulafaa'u raashidiin baan laga haynin taqriiban waxaa la soo guuriyaa ciddii ugu horraysay ee fadhi ku khudbaysay inuu ahaa mucaawiyat bn abi sufyaan isagana waxaa la yidhahdaa wuu cuslaa markuu yani duqnimadu yaro taabatay oo cuslaaday sii cuslaaday markaasuu bilaabay inuu fadhiga ku khudbeeyo ayb wacan alxakam bn xasan alkulafi qaala wuxuu yidhi qadimtu waan soo galay ila nebi nebigaan u soo galay sal ley wasalam oon u imid wey magaalada madiinaan ugu imid saabica sabcatin toddobo midka toddobeeya xaal uu yahay nebigu sal ley slm aw taasica tiscatin ama sagaal nin midka sagaaleeya xaal u yahay yacni nebiga lix nin buu toddoba ku ahaa ama siddeed buu sagaal ku ahaa markaanuu imaanaya waa fa labithnaa waan nagaannay buu idhi cindahu nebiga agtiisa ayaaman maalmo oo magaaladaan la joognay shahidnaa waan xaadirnay shahidnaa xaalaan xaadirnay fiiha maalmaha dhexdooda aljumucata jumcadii baan xaadirnay jumcadii baan goobjoog ahaynoo nabiga la tukannay maalmahaan la joognay fa qaama wuu istaagay rasuululaahi sala allahu alayhi waalihi wasalam mutawaki'an isagoo cuskan calaa qawsin qaanso korkeed usha qaansada isagoo cuskan aw amase qaala wuxuu yidhi calaa casaa ul korkeeda isagoo cuskan buu nabigu istaagay sal la alay waslam ayib faxamid allaha alle ayuu mahdiyey oo waanaa wuu ammaanay calayhi alla korkiisa kelimaatin ayuu ku ammaanay khafiifaatin oo fudud tayibaatin oo wanaagsan mubaarakaatin oo la barakeeyo khayr badan tayib waa istiftaaxii wey kelimaadkii ammaanta iyo mahadcelinta iyo ku saabsanaa uma kadibna qaala wuxuu yidhi ayuha nnaasu dadow innakum idinku lan tafcaluu ma samayn kartaan walan tutiiquu mana awoodi kartaan kullamaa umirtum bihi wax kastoo laydin amray inaad la timaadaan yani ma kari kartaan mana samayn kartaan kullamaa shay kasta oo umirtum laydin amray bihi isaga wax kastoo laydin amray lama wada imaan kartaan walaakin sadiduu laakiin yani waxa weye toosiya oo wa abshiruu bishaaraysta sadiduu bimacnaa toosnaada waaye oo dhexdhexaadnimada ku dadaala bishaaraysta oo janno rabbi iyo naxariistiisiiyo khayr ku bishaaraysta yacni tasdiidka iyo yani waxa weeyaan iqtisaadka iyo waa iska macnodhow isku macno dhow yihiinoo inaad ku dadaasho in aad inta ugu badaneed amarka la imaan karto aad la timaado ama inaad asiibto ama oo tasdiidku waxa weeyaan bimacnaa inaad hadafka aad asiibto waayo meeshii taargetka tooganaysay inaad laftiisa la hesho baa tasdiidka sadiduu waqaaribuu muqaarabadana waxaa la yidhaahdaa hadafkii aad tooganaysay inaad ku dhowaysood agtiisa ku dhufato marka waxaa la leeyahay ama amarkii asiiba wixii laydiin daray siduu ahaa ula imaada ama haddaydaan la imaan karaynin ku dhoweeya laakiin ha ka fogaannina way macnaha rawa waxaa wariya xadiikaasi axmadu baa wariyay wa abu daawuud waxaa saxiixiye xadiidka alxaafid ibnu sakan imaam ibnu khusayma waxaa sanadkii taxsiiniyey alxaafid ibnu xajar iyo sheekh albani xadiidkani wuxuu faa'iidaynayaa oo hadda meesha loo keenay nebigu sal ly wasalam khudbada horteeda khudbada inuu ku bilaaban jiray ilaahay inuu mahadiyo oo ammaano kelimaad fudfudud oo wanaagsan oo barakaysan inuu mxuu ahaayey dhihi jiray waxaa kaloo iyadana ku jira xadiidka inuu cuskan jiray ul ama qaanso inuu shay yani waxa weeye cuskan jiray ayaa laga qaadanayaa markuu taagan yahay culimmada waxay leeyihiin qaar ka mid ah sida ibnualqayim iyo hayrkiiba waxay leeyihiin nebiga lagama xifdinin buu leeyay ibnuqayim markuu mimbarka samaystay kadib inuu mimbarka ku fuuli jiray inuu seef cuskado ama qaanse cuskado ama shay cuskado oo uu mimbarka ku fuulo bal sida axaadiista ka muuqata waxa weeyaan qaansada iyo wuxuu cuskan jiray markuu dhulka ku khudbaynayo intuusan mimbarka samaysanin bay ahayd inuu ul ama qaanso ama seef oo kale inuu shay cuskado markuu khudbaynayo waxay ahayd buu leeyahy intuusan samaysanin mimbarka laakiin markuu mimbarka samaystay kadib lama hayo isagoo shay cuskaday oo shay haysta oo ku tiirsanoo saa gacanta ugu haysta lama hayo buu isla sidaa waxaa maraya sheikhulalbani caleyh raxmatullahi baxi uu leeyahay oo uu ku ururiyey axaadiista masaladana uu kaga hadlay isagana wuxuu gaadhayaa ama natiijadiisu ay uu leeyahay wax xadiisoo ku asaxay ma jiro nebigu markuu mimbarka samaystay kadib inuu shay u cuskadaa qaadan jiray oo uu lahaa macnaa ayb sida masaajidda qaarkoodoo kale hadda ushu usha markii mimbarka imaamku khudbaynayo usha loo cuskadoo kale bacdu alfuqahaa ama culimmada qaarkood ayaa iyagoo axaadiistaa cuskanaya waxay leeyiin waa sunno in usha la qabsado oo imaamku uu usha cuskado waa sunnay leeyihin laakiin ibnulqayim iyo kayrkii waxay leeyihiin arrintaasi waa horraysay haddii dhulka lagu khudbaynaya dhib laakiin mimbarka lagama hayay nabiga nebiga salawaatu rabbi wasalam wacan camaar ibni yaasirin qaala wuxuu uhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal allahu calayh walih wasalam oo yaquulu leh inna tuula salaati arajuli ninka salaadiisa dherarkeeda iyo wa qisara khudbatihi iyo khudbadiisa gaabnideedu ma'innatun waa calaamo oo min ima'innatun min fiqhihi waa calaamo oo ku tusaysa min fiqihi fahamkiisa inuu fahansan yahay oo wax garanayo ee fa atiiluu dheereeya alsalaata salaada dheereeya wa aqsiruu gaabiya alkhubata khubadana gaabiya rawaxa wariye axmed wa muslim bimacnaa salaada in la dheereeyo khudbadana la gaabiyo waxay deliil u tahay oo calaamad u tahay fiqhiga iyo fahamka khatiibka iyo imaamka waa faqiih waa nin wax fahamsan waay ayb waxa uu leeyahay imaam muxuu ahaay shawkani caleyh raxmatullah waxaasaa loo leeyahay lianna alfaqiih huwa almuطalic cala jawaamic اlalfaad buuli faqiiha waxaa la yidhahdaa waa ruuxa yani garanaya kelimaadka koobkooban ee haddana macaani fara badan uruurin kara faqiih baa la yidhahdaa buuli fayatamakanu bidalika min can altacbiiri biاllafdi اlmukhtasar can اlmacaani اlkaiira lafdi gaaban iyo jumlooyin kooban buu wuxuu ku gudanayaa macaani aad u fara badan sidaas daraaddeed baa fiqhigaasi wuxuu keenayaa maadaama luqadiina uu fahamsan yahay sharcigiina uu fahamsan yahay luqadaa uu fiqhigeeda markuu u isticmaalo ee khudbadiisii iyo adiladii iyo nusuustii iyo hadallo kooban buu ku gudanayaa muhimmadiisa saasay khudbadiisa ku gaabanaysaa w baynamaa ruuxa aan faqiiha ahayn meeshii kan uu halka yacni jumlo uu macaani badan ku gudan lahaa kani wuxuu u baahan yahay jumlooyin fara badan oo wakhtiga ka dheeraynaya marka wuxuu leeyahay ma'innatun min fiqhihi macnahaasaa laga qaadanaya salaada dheereeya khudbadana gaabiya rawaw axmed oo muslim wuxuu yidhi walma'innatu alcalaamatu weeye iyo walmadinna waa astaanta iyo madinnada meesha shayga laga malaynayo meesha shayga lagu malaynaya madinna la yidhahdaa iyo calaamad iyo astaanta ayaa la yidhaahdaa ayb wacan jaabir bni samura qaala wuxuu uhi kaanad waxay ahayd salaatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waalih wasalam nabiga salaadiisu qasdan dhexdhexaad bay ahayd wa khudbatu khudbadiisuna qasdan dhexdhexaad bay ahayd rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya bukhaari mooye wa abaa daawuuda iyo abu daawuud mooye wa can cabdillahi bni abi awfa qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu calayh waalih wasalam rasuulku wuxuu ahaa yutilu mid dheereeya alsalaata salaada wayuqasiru mid gaabiyuu ahaa alkhubata khudbadana waa gaabin jiray rawahu nasaa'iyu baa wariyey waxaa saxiixiyey sheikhulalbani caleyh raxmatullah wakadalika alxaafid alciraaqi wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix dheeraynta marka xadiidkan iyo kii ka horreeyey camaar ibnu yaasir labaduba waxay tilmaamayaan khudbada in la gaabinayo xadiidka jaabir bnu samura ee u dhexeeyana wuxuu sheegayaa khudbada inay dhexdhexaad tahay khudbadii nebigu inay dhexdhexaad ahaan jirto ayib wuxuu leeyahay alimaamu nawowi caleyh raxmatullah isagoo iswaafajinaya axaadiistaasi isma khilaafsana buu leeyahy axaadiistu maxaa yeelay ee khudbada dheeraynteediiyo gaabinteedu iyo salaada dheeraynteediiyo gaabinteedu waa shay nisbi ah macnaheedu ma aha hadda maalan xadiidka hore fa atiilu salaata baa layidhi salaada dheereeya dheeraynta salaadda waxaa laga wadaa buu leeyahay binnisbati lilkhudba khudbada marka loo fiiriyo waay ee dheerayn dadka dhibaysa waa tii axaadiisteeda aan soo marnayoo salaadda asal ahaan in la gaabiya asal ee markii khudbada loo fiiriyaa dheeraynta laga wadaa buu leeyahay almuhim waxa weeye dheeraynta khudbadu iyo gaabinteedu loo fiirin maayo macnaha lagama wado in ay salaadu ka dheer tahay khudbada lagama wado in ay e, salaadu ka dheer tahay khudbada ee waxaa laga wadaa dheerida khudbaduna waa shay nisbi ah dheerida khudbaduna waa shay nisbi ah dheerida salaaduna waa shay nisbi ah taas way macnaha ee lagama wado salaadu inay ka dheeraato khudbada waxaa ku tusaya arrintaa iyada caddaynteeda ah nebigu sal ley waslam khudbada jumcada wuxuu akhrin jiray saan soo marnay suuratu qaaf salaadana wuxuu ku tukan jiray saan u tegi doonno marar badan yani ragcadda horena wuxuu ku tukan jiray sabbixisma ragcadda labaadna wuxuu ku tukan jiray hal ataaka xadiiu lhaashiya markaad isu fiiriso kee dheer marka qaaf ah, baa dheer halka marka waxaa ka muuqata khudbadaa ka dheerayd salaadda ee salaada dheeraynteeduna waa shay nisbiyo salaadaha kale loo fiirin khudbada dheerayntuna waa shay nisbiyo hadalka dadka loo jeedinayaa loo fiirin iyo wakhtiga iyo dadku inaysan daalin iyo inay dhexdhexaad noqoto ee macnuhu ma aha salaadu ha ka dheeraato khudbada macnahaas saxma oo qasdiga dhexdhexaadka laga wadaa bimacnaha dhexdhexaadka inayna macnaha dadku daalin hadal iyo kelimaad jawaamicana lagu guto muhimmadu waa taas taas macnaha ayb wacan jaabirin radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii khataba uu khudbeeyo ixmarad waxaa guduudan jirtay caynaahu labadiisa indhood sidii nin wa calaa waxaa kor noqon jiray sawtuhu sawtkiisa washtada waxaa darnaan jirtay qadabuhu cadhadiisa yacnii aad nin u xanaaqsan oo kale cadhaysan oo iyo sawtkiisuna kor buu u kici jiray indhuhuna waa guduudan jireen xataa ilaa kaannahu uu ka noqdo kaannahu mundiru jayshin sidii mid ciidan ka dighayo oo kale ah ciidan weerar ah oo yacni deegaanka iyo dadkaba weerar ku soo ah sidii ruux kadiga hayo oo kaleeto ahaan jiray oo yaquulu leh sabbaxakum war cadowgii waa idinku waabariisanayaa wamassaakum galabnimuu idin gelayaa ah, yacni waxa weeyaan caadatan waxay ahaan jirtay ninka digniinta xambaarsan oo cadow iyo ciidan soo haya magaalada ama dadka soo haya ninka ka digaya nin caadiya ma ahaan jir oo muxuu ahaay waa isbedelayaa oo ninkii wuxuu muujinayaa khatarta uu soo arkay ee soo socota inuu dadka dareensiiyo markaasaa codkiisu isbedelaya oo waa qaylyaya oo waa xanaaqaya oo indhaha guduudanaya oo maradu warfinahaya oo markaasu wuxuu leeyahay sabaxakum wamasaakum war cadowgii subax buu idin gelaya ama galab buu idin gelaya ka kaca taas kale macnaa sidii nin ciidan soo socda ka digayoo kaleeto leannu nebigu sal lay slam wax cadow iyo ciidan ka daran buu ka digahayaa soo wax cadow iyo ciidan ka daran buu ka digaya wuxuu ka digayaa cadaab iyo naar buu ka digaya janno iyo yacni wax weeyaan ilaahay daacadiisana dadka waa amraya marka qaabkaa isaga ah rawa waxaa wariyey muslim baa wariyey wabnu maaja yani taasi waxay kutusaysaa marka khatiibka dadka u khudbaynaya kayfiyada iyo hay-aadka waxaa ka mid a ah inuu dadka uu dareensiiyo muxuu ahaay khudbadiisu inay dadka saamayso inuu yani si daciif daciif ahoo kaanna isagoo muxuu ahaay darsi marsanahayoo kaleeto uu iska dulmaro isagu isku mashquulo oo waraaqiisa isaga mashquulo ma aha leanna waxaa la doonaya dadka wax khuseeya inuu ka hadlo waxa dhacaya dadka yani waxa weeyaan danahooda ku saabsan aqaradooda ku saabsan fasaadka jira dhaqanxumada jirta waxa diinta la dayacay in uu ka hadlo oo ummadda yaani dhaqankeeda ay ku saabsantahay khudbadaa la rabaa laakiin kitaab la qoray yani waxa weye kun iyo dhowr boqoloo sano ka hor xilligii cabaasiyiinta ama umowiyiinta intaad soo qaadato dad dal ku dul akhrido oo sida qaarkood muxuu ahaay aad tidhaahdo allahuma ayid dowlata rashiid allahuma ayid dowlata rashiid waa kitaab la qoray xilligii haaruunu rashiid waa marka haaruunu rashiid baa loogu ducaynhaya ilaahu haaruun rashiid dowladdiisa xooji khadiibku maantuu saaran yahay mimbarka wuxuu leeyahay ilaahu dowladdii haaruun rashiid xooji war maba jirtaba intaasoo qarni ka horbay tagtay wax tegay buu u ducaynaya marka ole ilaahu xoojiyo marka imtixaan waa marka waxaa la doonayaa khatiibku xataa hadduusan luqadda carabiga hagaajin karaynin luqaddu dadka ay fahmayaan inuu ugu khudbeeyo waa lanna cala asaxiix waa masale khilaafiya laakiin cala asaxiix luuqad gooniya oo shardi u ah ma jirto khudbada hada huwa saxiix majaamicda fiqiga iyo culimmada in badan maadda noola waxay leeyihiin khudbadu muhimmaddeedu waxa weeye dadka in wax la fahansiiyo luqadii lagu gudan karo oo lagu gaadhsiin karo inay wax fahmaanna waa in la isticmaalo haddaad intaad mimbarka fuusho aad carabi keliya ahrido ummaddanin carabi maba taqaanaba ingiriis bay ku hadashaa sawaaxili bay ku hadashaa soomaali bay ku hadashaa jumhuurtoodu maba fahmaysa carabiga markaasaa intaad soo taagtay baad dhowr dhowr kelimo barakaysatood iska ahri hal xabba lagaama fahmin maqsuudkii khudbada loogu talagaloo dhan waxba maadan ka gudanin laakiin dadkii waxayna fahmaynin waad ku dul ahrida kaanna tacabudii oo kale iyadoo ah waana lagu kala dhaqaaqay meesha saamayn male noloshii dadka ma saamaynin khudbada dawrkeediiy kaalinteedii ma gudanin marka muhimaddii khudbada maa aduguna maxaad ilaalinaysaa luqad carabi aad ilaalinaysaa kaana sida iyadoo qur oo kale waxyi oo kalea yani waxa la ilaaliyo waa nusuusta alfaadooda amaa luqadda lagu gudanayo khudbada cala araajix dadku luqaday fahmayaan baa lagu gudbiyaa si ay saamayn u yeelato khudbadu macnaha oo muxuu ahay ay eh, u gudato muxuu ahay wixii loogu talagalay wacan xusay ibni cabdiraxmaanin qaale wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa janbi cumaarata ibnu ruwayba ninkaa dhinaciisaan ahaa buu yidhi walxaal bishir bnu marwaanna yahtubuna uu noo khudbaynayo bishir bnu marwaan markaa wuu noo khudbaynayaa ninkaasaan garab joogaa buu yidhi falammaa dacaa markuu duceeyey bishir rafaca kor buu u qaaday yadayhi labadiisa gacmood khudbadii buu ku jiraa markuu noo khudbeeyo xilligii ducada soo gaadhay buu gacmaha taagay fa qaala markaasaa wuxuu yidhi cumaaratu cumaara wuxuu yidhi yacnii qabbaxa allaahu allaha xumeeye buu idhi haatayni ilyadayni labadaa gacmood buuidhi labadaa gacmoodee kor u taagan kuwa allaha halleeyo allaha xumeeye buuidhi maxaa yeelay buui ra'aytu waan arkay rasuulallaahi sala allah aleyh wasalam wa huwa cala almimbari isagoo mimbarka korkiisa saaran oo yakhtubu khudbaynaya idaa dacaa markuu ducaynayo oo yaquulu leh haakadaa sidaa leh waa sidee fa rafaca yaquulu bimacnaa yafcalu yaquulu yafcalu samaynaya haakadaa sidaa samaynaya oo waa sidee waata fa rafaca markaasuu kor u qaaday assabaabata farta la yidhaahdo murugsatada waxdahaa keligeed buu kor ayb asabaaba waa la ydhahda almusabixana waa la ydhahda saan horey waxaa laga keenay min asabi baa laga keenay cay baa laga keenay oo waxay kala magac baxday waa la ysku caayaa caadatan fartan oo suulka ku xigtay waa farta laysku caayo ama laysugu hanjabo oo laysu gilgilo waay soo ma ama haddii lays caayayo siyaabo kala gedisan laysugu caayo hadda ma tilmaami karne marka saas daraaddeed baa waxaa loo yidhi asabaaba loo yidhi halkaasay kala magac baxday musabbixana waa la marka taa keliyeetuu kor u qaadi jiray buuhi markuu tawxiidka iyo ducada iyo marayo khudbada dhexdeeda taa keliyuu kor u qaadi jiray laakiin labadan gacmood ee uu saaleeya markuu ducaynahayo gacmaha allaha ku tira buu ku yidhi waxaa wariye xadiikaasi axmedu baa wariyey watirmidiyu bimacnaahu mid la macnaa buu wariyey wasaxaxa wuu bal xadiidka waxaa soo saaray muslim ibn abi caasim fi alaxaad walmahaani buu ku wariyey ibni xibbaan abu dawuud iyo nasaa'i ibnu khusayma waana xadiis saxiixa wey wuxuu tilmaamayaa oo inoo sheegayaa salaadda yani waxaan u jeedaa khudbada jumcada imaamka inaan loo ogolayn markuu muxuu ahaayey ama ducaynayo ama tawxiidsanayo inuu labada gacmood kor u qaado sidii isagoo yani xilliga ducada sida la sameeyoo kale laakiin beddelkeeda fartaa inuu kor u qaado oo tawxiidsiga macnaha saasaa nabigu samayn jiray sal lay wacan sahl bni sacdin qaala wuxuu uhi maa ra'aytu ma aanan arkin rasuul allahi sal allah alayh waali shaahiran yadayhi asaga oo mxuu ahay soo saaray yadayhi labadiisa gacmood qatu weligay yadcu xaaluu ducaynayo calaa mimbarin mimbar korkii ku ducaynayo walaa calaa hayrihi ama mimbar meelaan ahayn korkeeda isagoo ku ducaynaya wamaa kaana muusan ahayn yadcuu min duceeya ilaa hadduu ahaado oo uu ducaynayo yadacu wuxuu dhigi jiray yadahu gacantiisa xadwa mankibayhi labadiisa garbood qumaatigooda oo sidana macnaha wa yushiiru wuxuu ishaari jiray biisbicihi fartiisa ishaaratan ishaaro fartana wuu tilmaami jiray yacni fartu ducaduna labada gacmood oo halkan awaay mimbarka korkiisana saa kuma samayn jirin ah, xilliga uu ducaysanayo labada gacmood ma soo saari jirin wayushiiru biisbicihi ishaara farta unbuu ishaari jirayoo saasuu dhihi jira ra waxaa wariyey axmedu baa wariyay abu daawuud waqaala wuxuuna yidhi fiihi dhexdiisa wa qaala wuxuu yidhi fiihi dhexdiisa xadiiska laakin ra'aytuhu waan arkay buu idhi isagoo leh haakadaa sidaa wa ashaara wuxuuna ishaaray bisabaabati fartaasi suulka ku xigta wa caqada wuxuu guntay alwusta fardhaxada ayuu bilibhaami suulka ku guntay bimacnaa suulka iyo fardhaxada ayuu guntay saasuu u guntay waay labadooda sidii guntinoo kalea laga dhigayaa fartaasi ee mxuu ahaayey suulka ku xigtana wuu taagi jiray waay saas maana ayb ziyaadadaasi waxaa iska leh abu daawuud baa iska leh xadiidka waxaa kala soo saaray ibnu khusayma ibn xibbaan iyo tawraan iyo xaakim wuu saxiixiye xaakim dahabi baana ku waafaqay sheekh albaanise wuxuu leeyahay xadiidku waa daciif laba ciluu qabaa cillada koobaadi waxa weye waxaa ku jira in la yidhahdo cabdiraxmaan ibnu mucaawiya oo daciif ah cilladaba labaadna waxa weye waa idiraab oo xadiidka lafdigiisa ayuu kolba si u sheegay siyaabo kala gedisan buu u sheegay oo ku tusaya inuu hubi waaye ama xifdigiisu uusan saxsanayn xadiidka waxaa kaloo daciifiyey sidoo kale sheekh shucayb ilarnaawuud saas daraaddeed xadiidku waa daciif laakiin waxaa inagaga filan kaa horaa inagaga filan labada xadiis waxaa laga faa'iidaysanayaa labada gacmood in kor loo qaado mimbarka korkiisa inaynan ahayn hadyigii nebiga sal lla alay bal markuu khudbaynayo anas xadiidkiisii fi saxiixayn aan u tegi doonno kitaabul istisqa baan u wuxuu leeyahay rasuulku sal ley wasalam wuxuu ahaa laa yarfacu yadayhi fi shayin min ducaa'ihi ila fi listisqa roobdoonta mooye gacmihiisa kor uma qaadi jirin xaaladaha kale uu ducaysanay haduu ka wado xaaladda ay khudbadu jirto waa sax laakiin axaadiista ku soo aroortay nebigu inuu gacmaha koru taagi jiray xilliguu ducaysanayo xilliyada kale uu ducaysanayo oo khudbo aan ahayn axaadiista ku soo aroortay waa mutawaatir mutawaatir macnawiya wey taqriiban goobo fara badan baa laga xifdiyey nebiga sal lla lay wasaslam isagoo ducaysanayo gacmaha u qaadaya laakiin khudbada dhexdeeda isagoo khudbaynaya xilliga ducada inuu gacmaha kor u taago taa lagama hayo nebiga sal lay slm allaahumma hal mar oo uu roobdoonahaya mooye waa u togi doonnaa markii uu ninka caraabiga u soo galay yidhi nebi allow yani dhulkii waa ingegay oo jidadkii go'e oo la rafaad ilaahay noo bari oo nebigu gacmaha ka hortaagay sal lay waslam marka halkaa mar baa laga hayaa markaana roobdoonbay ahay saas daraaddeed haddii uu imaamku khudbada kadib roobdoonhayo oo duca roob doon akhrinayo waa loo ogolyahay inuu gacmaha taago laakiin haddayna doon ku saabsanayn lama hayo nebigo meeshaa iyada ah gacmaha taagay waa khalad marka haddii imaamkii sidaa yahay ma'muumiintana sidoo kale xilliga ducada inay gacmaha taagaanoo imaamku markuu khudbaynayo markuu ducaynayo iyaguna ay gacmaha taagaan ayadana lama hayo saas way ayadana lama hayo sidaas daraadeed laa imaama walaa ma'muum gacan ma taagaan ayb aamiin ma dhihi karaan markuu imaamku khudbaynayo ayaa waxay tahay masale khilaafiya qaar waxay leeyihiin haamuusaa la yidhi aamiin xageed ka keenteen qaarna waxay leeyihiin war waxaa laysu diiday waa in imaamka laga mashquulo ee imaamka ducadiisii in la aamiinsado waa imaamkiioo lala socdo waa taa dambaana ila xoog badan in lala aamiinsado imaamku markuu ducaynayo wakadaalika hadduu amro nebiga salligiisa ayay isku hayaan qaar waxay leeyihiin nebiga in lagu salliyaa la rabaa oo la aamusi maayo qaarna waxay waa xaalad khaase ha la aamuso ama markaad khudbadu dhammaato nebiga ku sali laakiin imaamkiioo khudbaynaya asagu hadduu saliyo salina ku amro raac amarkiisa qaarna waxay war shibdhe walaa amra raaci iska dhegayso qalbigaa kaga salli laakiin afka ha kaga dhawaaq adugu labadaa mas'alaba waa mas'alo oo muxuuha ah culimmadu ku muransan baabulmanci reebidii buu baab yahay min alkalaami hadalka layska reebo walimaamu walxaal alimaamu imaamku yakhtubu uu khudbaynayo warukhsati iyo rukhsadii yacni idankii iyo ogolaanshihii buu baab u yahay fii takalumihi hadlidiisa loo idmo uu hadlo wa takliimihi imaamka hadlidiisa wa takliimihi iyo la hadlidiisa uu la hadlo cid kale limaslaxatin maslaxa darteed yahay qabla ahdihi hadlid la hadlo ay dadka ma'muumiintii hadlaan qabla akhdihi intuusan gudagelin fi lkhudbati khudbada intuusan gudagelin wa bacda itmaamiha iyo khudbadu markii uu dhammaystiro kadib masaladani waxa way baabkan uu kaga hadlaya xaaladda imaamku uu khudbada u taagan yaho hadalka laysu diido kow iyo in loo ogolaado inuu hadli karo dadkana la hadli karo maslaxa darteed limaslaxa in uu hadli karo dadkana la hadli karo iyo inay iyadana la hadli karo intuusan khudbada bilaabin waa goorma waa markuu mimbarka ku soo fadhiisto weli intuusan khudbada isu taagin laakiin mimbarka uu ku fadhiyo ma la hadli karaa mise lama hadli karo wa taana wuxuu leeyahy waa la hadli karaa khudbadu markay bilaabata baa yay bilaabanaysaa manciga iyo diidada hadalka laysu diiday laakiin intayna khudbadu bilaabanin xataa imaamku mimbarkaba ha ku fadhiyee waa la hadli karaao wa fi lkalaami qabla ahdihi fi lkhudba saasu ka wada waxaa kaleeto iyadana masalada kaleeta ah khudbadii buu dhammeeyey mimbarkiibuu ka soo degayaa ama wuu saaraya lakiin khudbadii wuu ka baxay salaadiina weli muusan gelin khudbadu markay dhammaato salaadiina weli aan la gelin ma la hadli karaa xilligaa isaga iyadana waa la hadli karaa buu saas way macnaha yacni khudbadu intay socoto maya khudbadu intayna bilaabanin haa khudbadu markay dhammaatay oon salaaddii la gelin haa saas way masaladu can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya nebigu sal lay slam wuxuu yidhi idaa goortii qulta aad tidhaahdo lisaaxibika saaxiibkaaga kula fadhiya yowmaljumacati maalinta jumcada ansit war aamus oo dhegaysa khudbada markaad ku tidhaahdo wlxaal walimaamu yakhtub xaaladda imaamku uu khudbada wado xaaladda uu khudbadu socoto haddaad saaxiibkaa ku tidhaahda amus faqad laqawta waxaad la timid hadal aan macno lahayn laqwi baad la timid laqwiga waxaa hadalka baatilka ah iyo hadalka saaqidka in qiimaha lahayn ama qaarkood waxay dhaheen faqad laqawta ajir baad weyday halkaas bay qaar marinayaanba ajir la'aan baa kugu dhacday raa waxaa wariyey aljamaacatu baa warisay ila bna maajah ibnu maajah mooye ayb laga qaadanayaa xaaladda hadalka aan la ogolayn inay tahay walimaamu yakhtub xaaladda ay khudbadu socoto maxaan ka fahnay khudbadu intayna bilaabaninna in hadalku bannaan yahay markay dhammaatana in hadalku bannaan yahay laakiin goormuu mamnuuc yahay walimaamu yakhub xaaladuu imaamku khudbada wado oo hadalkiisu socdo macnaha ayib faqad laqawta hadal aan sax ahayn oo khaldan oo baatil ah waxba ka jirin ayaad ku hadashay laakiin ma intaa keliya mise waxbaa siyaada an aliyin radi allahu tacaala canhu qaala can caliyin radi allahu canhu fii xadiiin xadiis dhexdii oo lahu isaga u sugnaaday waxaa lagaga warinaya qaala inuu yidhi man dana ruuxii dhowaada min alimaami imaamka u dhowaada oo falaqaa hadal xun ku kaca ama iska hadla oo walam yasmac aan dhegaysanin iska sheekeeyo oo iska hadhadlo oo aan khudbadiiba dhegaysanin oo walam yunsit aan khudbada u dhag raaricinin aan aamusin dheh lam yasmac aan maqlin khudbada oo walam yunsit aan aamusinoon dhagaysanin kaana waxaa ahaanaya calayhi korkiisa kiflun qayb oo min alwisri dembi ah walam yastamic maa idiin qoran aan dhegaysanin oo walam yunsit aan aamusinoon dhag raaricinin kaana waxaa ahaanaya calayhi korkiisa kiflun qayb oo min alwisri dembiga ka mid ah qayb weynoo dembi ah baa korkiisa waman qaala ruuxii yidhaahda sah aamus saaxiibkii ku yidhahdo war aamus faqad laqaa hadal khaladu isaguna ku hadlay waman laqaa ruuxii laqwi iyo hadal khalada ku hadlana oo hadla jumcada dhexdeedana khudbada dhexeedana falaa jumcata lahu wax jumca ma laha jumca ma uu laha uma kadibna qaala wuxuu yidhi cali haakadaa sidaasaan samictu maqlay nebiyakum nebigiinna sal ley wasalam nebigiinna sidaasaan ka maqlay buu yidhi ah. waxaa wariye wa abu daawuud xadiidka sanadkiisu waa daciif sanadkiisu waa daciifoo laba cilladood baa ku jirta nin la yidhahdo cataa oo cataa ibn abi muslim ibn khuraasaani ah waa saduuqun yahimu kaiiran ah, yani wahmigiisaa fara badan ismudsiiskiisa cillada labaadii waxa weeye mawla mra'atihi cataa xaaskiisa mawlaheedii isagana nin la yaqaana maaha waa mubham labadaa ciladood baa ku jirta oo sanadku waa aciif xadiiku waa aciif ayb waa majhuul xadiidkaasi iyo kan ka horeeyaba waxay faa'iidaynayaan inaysan bannaanayn khudbadu intay socoto in la hadlo waxaa jira xadiid cabdilaahi bni camr bni caas oo abu daawuud iyo ibnu khusaymiya soo saareen oo dhahaya man lagaa watakhataa riqaaba annaasi kaanat lahu duhraa ruuxii iska hadla khudbada dhexdeeda oo dadka ka tiltilaabsada khudbadiisii duhur bay noqonaysaa waxaan u jeeda jumcadiisii duhur bay noqonaysaa bimacnaa xadiidkaasi sheekh albani iyo keyrkii way taxsiininayaan duhur bay noqonaysaa maxaa laga wadaa bimacnaa duhurka iyo jumcada jumcadaa ka fadli badan ajirkii iyo fadligii iyo dembidhaafkii iyo khayrkii badnaayee jumcada laga heli lahaa ka heli maayo laakiin wakhtiga waajibkii saarnaa un waa ka dhacayaa waajibkii saarnaa intaasi waa ka dhacaysaayo duhur ahaan bay u noqon jumcadiisu laakiin khayrkii faraha badnaayee meesha loo soo raadsaday iyo wixii badnaa waa waayahayaayo ma helayo maxaa keenay hadalkan uu iska hadhadlay ayaa keenaya ayib hadalkayo iyo cabadka ruuxuu iska ciyaaroo farhiisa ku ciyaaro ciyaaroo ismashquuliyo oo eh, mxuu ahaay ama tusbax oo kale iskaga ciyaaro tusbax buu rogahayaa khudbadii baana socoto ama mehe mxuu ahaay quruurux buu ku ciyaaraya man masa alxasa faqad laqaa ah, iyadana waa laqwi inaad quruurux iska taataabato hadda muxuu ahaay eh, mobeylkiibaaba tusbixiya ka darayiyo quruurixiiba ah, mobeylkaa lagu ciyaaraya la farafaraynayaayo qaar qaar geembayba ku jiraanba khudbadii baana socota geem bay ciyaaraya qaar waxa weeyaan mobeylkiibaa soo dhacaya khudbadii waa qabanhaya war khudbadii baa socotay igu socon ah maxaad ka sheegi khudbada salaadda dhexeeda ku qabanaya salaadda soo ku jira nin wadaadada ka mid ah, isku garab tukanaynay baa salaaddii oo dhexda marayso mobaylku soo dhacay markaasuu saa u fiiriyey markuu fiiriyey malaha miduusan ka maarmi karinba war salaad baan ku jiraa igu soo celi marka waa imtixaan weyn imtixaan weyn marka yacni waxa weeyaan waxyaabahaasoo dhan baa la diidi hadiiba la yidhi ninkii hadhadlahayo agtaada fadhiyey hadaad aamus ku tidhaahda laqwi baad samaysa waa nin hadda munkar samaynaya ogow nin munkar samaynaya kama reebi karta haddii lagu wax kale maa lagu oggolaana ah, waxaa la rabaa attentionkaagaoo dhan inuu ku jeedsado waxa socda ood khudbada dhegaysato waxaa kaloo dhan ka baxdo ayb وcan ibni cabaasin radi allahu canهuma qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu اllahi sal اlla alيه waslam rasuulku wuxuu yidhi man yowma aljumucati maalinta jumcada walimaamu yahtub isagoo imaamku khudbaynayo fa huwa isagu ka maali lximaari dameer oo kale waay sifadiisoo kale waay dameerkaasoo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waaweyn ah, kutub waaweyn xambaarsan oo dhankay isaga mid yihiin isaga mid yihiin yani cadamu lintifaac wa xamli اlafqaal culaysna waa ku intifaacna ma helaysid dameerka kutubta culus saaran yihiin wax manaafacaad le baa saaran soo ma laakiin wixii manaafacaadka lahaa culayskiisii wuu saaran yahay nafcigiisiina ma intifaacsanayo oo dameer buuba ka yahayba soo ma kanna waa la meeshii waa fadhiyaa ganacsi ma aadin oo ma aadin oo warshad ma aadin oo meeshuu fadhiyaa waa yuururaa culayskii waa saaran yahay intifaacii khudbada iyo khayrkana ajirkiina waa waayaya marka waa uun dameer kutubi saarantao kale dhankaas isaga mid fa huwa kaasi ka maali lximaari dameer oo kaluu la mid yahay oo yaxmilu xambaarsan asfaaran kutub waladii midka yaquulu leh lahu isaga ku dhahaya yaquulu lahu kaa hadlaya ku dhahaya ansit war aamu soo dhagayso laysa lahu isagana uma sugnaano jumcatun jumca uma sugnaano ka hadhadlahayo midka war aamus naga aamus dhahayana isagana jumc male ayb rawahu axmed baa sanadkiisu xadiidka waa daciif waxaa ku jira in la yidhahdo mujaalid ibnu saciid alhamdani mujaalid ibnu saciid oo jumhuurtu ay daciifinayaan baa ku jira sidaas daraaddeed ma sugnaa xadiidka waxaa kaloo soo saaray ibn abi shayba bazaar iyo abaraani baa soo saaray xaafid ibnu xajar buluuqulmaraamka wuxuu ku leeyahay laa ba'sa biisnaadihi laa ba'sa biisnaadihi dhib ma leh laakiin dacfi baa ku jira xadiidka ma sugna wacan abi darda radi allahu tacala canhu qaala wuxuu yidhi jalasa wuu fadhiistay annabiyu nebigu sal ley wasalam yowman maalin cala almimbari mimbarka korkiisuu ku fadhiistay fakhataba annaasa dadkiibuu u khudbeeyey wa tala wuxuu akhriyey aayatan aayad buu akhriyey aayad buu akhriyey wa ilaa janbii dhinacaygana waxaa ahaaday buuhi ubayi bnu kacbin baa ahaaday ubay ibnu kacab baa garab fadhiya ayib nebigu ahayd buu ahriya faqultu waxaan idhi buu yidhi ubay abudarda baa dhahaya qultu waxaan idhi yaa ubayi ubayiyow mataa unzilad goormaa la soo dejiyey haadihi alaayata war aayadda nebigu akhriyay goormay soo degtay khudbadii baa socoto fa abaa diiday buu ubay an yukallimanii inuu ila hadlo shib waaba iga aamusay uma kadib sa'altuu haddana waan ku celiyey buuhi hormaad ila hadashid aayad goormay soo degtay fa abaa waa diiday haddana an yukallimanii inuu ila hadlo iima jawaabay xataa nazla ilaa soo degay rasuululahi sal lay wasalam ilaa rasuulku soo degay oo ka soo degay khudbadii dhammeeyey fa qaala lii markaasuu wuxuu igu yidhi ubayun ubay wuxuu igu yidhi maa laka kuma sugnaanin min jumcatika jumcadaadii xaggeeda kaagama sugnaanin ilaa maa laqayta ilaa hadalxumadaad ku kacday mooye ah. hadalxumadii hadhadalkii iyo laqwigii aad ku kacday basaad jumcadaadii ku leedahay wax kaloo meeshaa kaaga xasilaya ma jiro waa kuu dhammaatay ayb falama insarafa markuu soo gadoomay rasuululahi sal lay slam rasuulku markuu soo gadoomay ayaan ji'tuhu imid buuidhi fa ahbartuhu markaasaan u warramay rasuul ilaahayow ninkii maanta waxaasuu igu sameeyey aayad in soo degtayna waa ii sheegi kadibna wuxuu igu yidhi jumcadaadii oo dhan laqwi bay noqotay waxba kama jiraan fa qaala markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay sadaqa ubay ubay run sheegay buui fa idaa goortii samicta aad maqasho imaamaka imaamkaaga yatakallamu isagoo hadlaya fa ansit aamusoo dhegayso xataa yafruqa ilaa uu dhammeeyo ilaa uu ka faaruq saasuu raw axmed baa wariyey wakadalika taxaawi baa soo saaray fii sharxi macaani alaahaar tabaraani baa xadiikuse waa xadii markuu u yeehayo xasana ama saxiixa maxaa yeelay wuxuu yimid oo yimid sidoo kale isaga oo eh, musnad ubay ibnu kacba xadiiku marka waa saxiix liayrihi ama waa xasan liayrihi ama waa xasan baa dhihila waa sugan yaha manaa laakiin sanadkiisu waa daciif kan meesha inoo yaal axaadiita u marhaati kacaysa waxaa ka ah isaga xadii ibnu cumar abu daawuud iyo qayrkii ay soo saareen oo nebigu yuri sal lla jumcada waxaa soo xaadira saddex ruux nin farajulun xadaraha yalquu nin wuu soo xaadiraa khudbada jumcada wuu yimaadaa isagoo iska hadhadlaayo khudbadu intay socotoo iska sheekaynay ayb fa huwa xaduhu minha ka khudbadii jumcadiisii waxa uu ka helayo waa uun hadhadalkaas laqwigaa mooye wax kale ka heli ninka labaadna waa nin soo xaadiraoo meesha yimid isagoo ducaysanaya oo ilaahay baryaya kaasi waa nin ilaahay baryey hadduu doonana ilaahay wuu siin hadduu doonana alla waa u diidi ninka saddexaadee jumcada yimaadaayo waa nin yimid biinsaatin wa sukuutin walam yatakhata raqabata muslim nin soo xaadiray oo aamus iyo xasilooni ku dhagaystay cidnana aan qoortiisa ka tillaabsanin walam yu'di axadan cidna aan dhibin fahiya kafaaratun ila aljumcati alatii taliiha wa ziyaadatu alaaa ayaam kaas waxay u tahay dembi dhaaf ilaa jumcada kale iyo weliba saddex beryoo ziyaada ah ma jeed marka xadiiska qaybtiisa hore waxay tilmaamaysaa ruuxii laqwi ku kacay jumcadiisa wuxuu ka helay waa uun laqwigaas sida xadiikaniba tilmaamaya xadiiku marka markuu ugu xasan buu noqon ama saxiix likhayri buu noqonaya wuxuuna tilmaamayaa ruuxii hadla inuusan ajirkii jumcada lahayn khudbada dhexeeda ruuxii ku hadla sidaas way an buraydaa radi alahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sl lay waslam rasuulku wuxaa yahtubuna mid noo khudbeeyuu ahaa axaadiista qaarkood waxaa ku soo aroortay oo ku sugan in aad ruuxa ishaaro inaad hadasho lama ogola laakiin ishaaro waad ku aamusiin kartaa yani markuu hadloo kale haddaad saa dhahdo ama ishaaro aad gacanta hadalkaa la diidan yahay lakiin ishaaradu iyadu eh, dhib ma leh bacdulaxaadiina way ku soo aroortay wacan buraydata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu uhi kaana wuxuu ahaa rasuululahi sal lay slam rasuulku waxaa yakhubunaa mid noo khudbeeya fa ja'a waxaa yimid alxasanu waalxusayn xasan iyo xusayn baa yimid calayhimaa korkooda xaalay uu yahay ay yihiin qamiisaani laba qamiis oo axmaraani oo cascas laba qamiisoo gudguduudan bay qabaan waa labadii wiilee nabiga sal lay slam gabadhiisu dhashay faatima ilmo cali wey cali bn abi aalib iyagoo laba qamiisoo gudguduudan qaba yimaadeen yamshiyaani xaalo ay soconayaan oo wayacuraani ay kufayaan waa yaryaryihiin carruur yaryar waay mar waa kacayaanoo way soconayaan marna way kufayaan haddana way kacayaan haddana way kufayaan ayb fanazla markaasuu soo degay rasuululahi sal lay slam min almimbari mimbarkiibuu ka soo degay faxamalahumaa markaasuu xambaaray labadoodii fa wadacahumaa markaasuu dhigay bayna yadayhi hortiisuu dhigay uma kadibna qaala wuxuu yidhi sadaqa allahu warasuuluhu ilaahay run buu sheegay rasuulkiisuna run buu sheegay innamaa amwaalukum wawlaadukum fitn caruurtiinna iyo xoolihiinna waa uun imtixaan nadartu waan fiiriyey buu yidhi nebigu sal lay slam ilaa haadayni sabiyayni labadan wiilee yaryar baan fiiriyey yamshiyaani ayagoo oo soconaya mar wayacuraani marna kufaya falam asbir ma aanan sabrin oo waan ishayn waaye xataa qatactu ilaa aan gooyey xadiiii sheekadaydiiyo warkaygii oo wa rafactuhuma aan kor u qaaday buui markaan arkayba waa ishayn waaye jacaylka aad buu nebigu u jeclaa salawatu rabbi wasalaamu calayh aad buu u jeclaa carruurta faadumaoo dhan buu aad u jeclaa si goniin ayb waxaa wariyey alhamsatu shantii baa warisay sidaa waxa ugu horreeya u yidhi xaakim iyo dahabi waxaa kaloo saxiixiyey ibnu khusayma ibni xibbaan tirmidina waa taxsiininaya xadiidka wuxuu eh, ku kutusayaa khatiibka dadka u khudbaynayaaye hadday xaaja timaado inuu khudbada joojin karo oo wax kale uu ku mashquuli karo hadduu khudbada intuu yare joojiyo shay kale ku mashquulana khudbadii soo bilaabi maaye meeshay u joogtay buu ka sii wadi isagay u bannaantahay cinda alxaaja inuu khudbada joojiyo gooyo wuu heli karaa waxaa kaloo kutusayaa khatiibka waxaa u bannaan uu la hadlo dadka ma'muumiinta ah inuu la hadlo qaar ka mida ama qaar ka mida si gooniya ugu dego ama si gooniya yani ula haasaabo wuu heli karaa saas maanaa oo maalan eh, waa kaan soo marnay ninkii eh, masaajidka soo galay ee iska fadhiista Eh, ninkii masaajidka soo gala nabiguna ma tukad sooma dhihin ah, war kac tuka baa lagu yidhi kac marka waa si gooniyuu dadka ula hadlaya wakadalika dadka ma'muumiintiihi ayagu inay isla hadlaan baan la ogolayn laakiin imaamka toos wuu ula hadli karaa mid iyaga ka mida su'aaluu weydiiye wuu ka jawaabi karaa wuxuu rabo weydiisan karaa waxaan u tegi doonnaa fii kitaab alistisqa nebigoo khudbada u taagan sal lay slam ninka acraabiga waa ka soo galay kan hadda sheegayna macnaha ee la hadlay ee nabiguna u jawaabay marka imaamka iyo ma'muumiinta wax waa dhexmari karaan imaamka khaasatan wuxuu haystaa masaaxo fara badan buu haystaa oo isaga ku hadli karo oo khudbada ku joojin karo laakiin cidda laga hadlayo ee axaadiistii hore ka hadlaysay waa dadka ma'muumiinta ma'muumka isaga looma ogola imaamkiisa waxaan ahayn inuu ku mashquulo ayb bacdu lfuqahaa baa waxay hadduu khudbada joojiyo oo wuxuun yimid ama wax soo darriya u joojiyo wuu soo bilaabi bay leeyahy wasawaabu inuusan soo bilaabayn ma soo celinayo khudbada wacan anas radi allahu tacala canhu qaal wuxuu ihi kaana wuxuu ahaa rasuulu llahi sal alla alay wasalam yanzilu mid dega min almimbari mimbarkuu ka soo degi jiray yowmaaljumcati maalinta jumcada fa yukallimuhu markaa waxaa la hadli jiray alrajulu ninka fi lxaajati dantuu kala hadli jiray wa yukallimuhu nebiguna waa la hadli jiray uma kadibna yataqadamu wuu hormari jiray ilaa musallaahu meeshuu ku tukanayay buu horay ugu mari jiro u durki jiray oo uu macnaa u socon jiray fa yusalli markaasuu tukan jiray ama dadka tusin jiray rawah waxaa wariya alhamsa ayib bimacnaa waxa weeyaan ee markuu mimbar khudbada dhammeeyo oo mimbarka ka soo dego intuusan salaada gelin baa lala hadli jiray isaguna dad kala hadli jiray oo dadku dantooday kala hadli jireen macnaha salaadiina weli lama gelin xadiidkani a'immadu waxay leeyihiin alimaamu albukhaari abu daawuud iyo tirmidi iyo bayhaqi iyo sheekh albani iyo waxay leeyihiin xadiidkani ismoodsiis baa dhacay oo waxa ismoodsiiyey nin la yidhaahdo jariir ibnu xaasim waa nin iqa ah laakiin sidaimbuhari iyo kayrka ay leeyihiin ismoodsiis baa marmarka qaarkood ku dhaca waxbaa ka khaldama xadiidkani marka wuxuu kaga khaldamay bay leeyihin xadiid kale sida saxiixa wax weeyaan xadiidkani sidan uma jiro laakiin xadiidka uu ku khaldaya saxdaa waxa weeye xadiidka xamaad ibnu salama iyo hayrkii ay ka warinayaan haabit an anas oo ah uqiimat salaatu alcishaa faqaama rajulun faqala ya rasuula allah ina lii xaajatan faqaama yunaajiihi xataa nacasa alqowm aw bacdu alqowm uma sallaa bih xadiidku kaasuu ahaa ninkaasaa marka ismoodiisayoo kanuu ku khalday inoo yaalla kanna wax jira maaha xadiidka jire uu ku khalday waxa weeyaan salaadii baa la aqimay cishaha nin baa soo taagay salaaddii cishahoon la gelin laakiin la aqimay baa nin soo istaagay markaasuu yidhi rasuul ilaahay oo dan baan kaa ninkii buu nebigu isla taagay isagoo la faqaya ilaa dadkii ay lulmoodeen oo hurda qabatay mudduu la taagnaa nebiga sal lay slm kadibna nebigu intuu ka yimid buu salaaddii dadka tujiyey xadiidku waa kaas ninka la yidhaahdo marka jariir ibnu xaasim bay arintu ka khaldantoo ismoodsiiyeyoo xadiidkaas buu khaldayoo kan kaga khaldamay kanise wax jira ma aha bay kan meesha inoogu qoran xadiis jira ma aha kaas kale ayuu ismoodsiiyey oo kaas iyo kanuu isku khalday macnaha kaasoo jira kanoo jira kanoon jirin inoo qoran iyo kaasoo jira ayaa isaga khaldamay bay leeyihi wacan aclabata bni abi maalikin laakiin xadiiska waxaa laga wuxuu faa'iidaynayaa xadiiska waxaa loo keenay in imaamku markuu mimbarka ka soo dego salaadda intuusan gelin khaiibku mimbarka markuu ka soo dego salaadan uusan weli gelin in lala hadli karo oo dadku hadli karaan xilligaa isaga inay dadku hadli karaan ayb xadiisku waa daciif oo ma sugna laakiin aarkan soo socda ayaa booskiisa gelaya oo masaladaa faa'iidaynaya wa can aclabata bni ubay wa can aclabata bni abi maalikin qaala wuxuu idhi kaanuu waxay ahaayeen saxaabadu yataxadauuna kuwa sheekaysta yowma aljumacati maalinta jumcada walxaal cumaru cumar jaalisun uu fadhiyo cala lmimbari mimbarka korkiisa uu ku fadhiyo cumar oo mimbarka korkiisa ku fadhiya ayay dadku sheekaysan jireen fa idaa sakata markuu aamuso almu'adinu mu'adinku markuu aamuso oo aadaanka dhammeeyana qaama cumaru cumar waa istaagi jira oo falam yatakallam ma hadli jirin axadun ruuxna xataa yaqdiya ilaa uu dhammeeyo alkhudbatayni labadii khudbo kiltayhima labadoodaba ilaa labada khudbaba uu dhammeeyo waa la aamusi jiray laakiin markuu mimbarka ku soo fadhiisto welise uusan istaagin waa layska sheekaysan jiray faida qaamat isalaatu salaadii markii loo qaamad markay istaagto asalaatu salaaddii markay istaagto oo loo istaago wey oo wanazala cumaru cumarna soo dego salaadiisa weli aan la gelinna takalamuu iyadana way hadli jireen ah. markii mimbarka uu ka soo dego welise salaaddii aan la gelin ama aqimaadii ha ama weli dhicine xilligaana dadku waa iska hadhadli jireen markuu mimbarka ku fadhiisto weli uusan khudbada bilaabinna way hadli jireen dadku rawah waxaa wariyey aarka isaga ashaaficiyu baa wariyey fii musnadihi buu ku wariyey ayib wakadalika waxaa soo saaray isxaaq baa soo saaray fii musnadihi maalib alcaaliya siduu ku sheegay xaafid ibnu xajar aarkaasi waa aar saxiixu sanad ah xaafid ibnu xajar iyo kayrkiiba sidaasay tilmaamayaan oo waa aar sugan oo cumar ka sugan saas manaa saxaabada ka sugan waxaa kaloo isagana xoojinaya aar kaleeto oo isagana ka sugan cumaan ibni cafaan ibni sacad baa fi tabaqaat ku soo saaray kayrkii muusa bnu alxa wuxuu leeyahay waxaan arkay buu uhi cumaan ibnu cafaan oo mu'adinkii uu aadaamayo oo dadka la sheekaysanaya oo wax weyddiinaya oo ka warsanaya badeecada iyo suuqa waxay ka joogtay oo wararka weyddiinaya maxaa soo kordhay waa warsanaya war maxaa jira maxaa soo kordhay ee muxuu ahay badeecada iyo ascaarteeda ka warrama buu ku hayaa xilligaa isagaana mu'adinkii salaada jumcada aadaankii baa socda aadaankii haduu socdo soo khatiibkii mimbarka ma saara xilligaa waa iska sheekaynaya dadkii buu la sheekaynahayaa marka yacni cumaan wakhtigiisiina saasay ahayd cumarna saasay ahayd saxaabadu saasay ahayd waxaa laga qaadanaya marka inay caan ahayd oy mashhuur ahayd intayna khudbadu bilaabanin inay iska sheekaysan jireen hadalkuna uusan mamnuuc ahayn saxaabadu inaysa ahaan jireen ayb taasaa laga faa'idaysanaya ijmac ahaan marka ka dhigan tahay bay culimmadu macnaha labadaa xaaladoodba in la hadli karayo jumhuur ahlilcilmi waxay ku tageen waa culimmada badankoode in eh, khudbada kadib la hadli karo salaada intaan la gelin laakiin waxaa karaahaystay arrinta iyada alimaam abu xaniifa waxaana xoojinaya axaadiis baa ku soo aroortay tilmaamaysa in ay wanaagsan tahay ilaa salaada laga baxo ruuxu inuusan hadlin waxaa ka mid a ah maalan xadiidu salmaan oon soo marnay fayansuta xataa yaqdiya salaatahu fayunsit ilaa salaadu ka dhamaato inuu ruuxu aamusnaado wakadalika waxaa la mida isagana xadii kaleeto isagana kaa nasaai baa soo saar waana xadii saxiix xadiikii nabiisha en soo marnay isagana faاstamic waansit xataa yaqdiya alimaamu jumcatahu wa kalaamahu ilaa jumcada la dhammeeyo aamusnow taasi marka waxay kutusi beenayan inay sunno tahay ila salaada laga baxo in la aamusnaado laakiin laazim ma hadyigii saxaabadaa kutusa inaysan laazim ahaynoo khudbadu hadday dhammaato salaadana aan weli la gelin waa la hadli karaa khudbada ka horna waa la hadli kara laakiin in la aamusaa fiican waa sida fiican wey wallahu aclam laakiin wuu ka da'yaraa ayb maa kaana muxuu ahaa annabiyu nebigu sal lay yaqra'u mid akhriyay yowma aljumucati maalinta jumcada ah calaa iri suurati ljumuca suurat ljumuca gadaasheeda muxuu nebigu akhrin jiray su'aashaa isagoo u weydiiyey daxaaq ibni qaysi numan ibnu bashir isagoo weyddiiyey baa waxa uu yidhi sidan qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriya hal ataaka xadiiu lhaashiya rawahu ljamacatu baa warisay ila albukhaariya iyo watirmidiya tirmidi mooye tanina waxay kutusaysaa ragcadda hore in lagu akhriyo suurat ljumuca ragcadda labaadna hal ataaka xadiiu lhaashiya ayadana waa qaab kale iyo si kale oo bannaan wey oo sunno ah, oo nebigu samayn jiray sal ly slam wacan nucmaan ibni bashiir waxaa laga warin qaala inuu yidhi kaana nebiyu nebigu wuxuu aha sal lay slam yaqra'u mid akhriya filciidayni labada ciidood dhexdooda iyo wa filjumucati iyo jumcada dhexdeeda bisabbixisma rabbika wa hal ataaka xadiiu lhaashiya labadaa suuraod buu ahrin jiray qaala wuxuu yidhi waidaa goortii ijtamaca ay kulmaan alciidu waljumuca ciidda iyo jumcadu hadday hal maalin wada noqdaanna hadday kulmaandheh fii yowmin waaxidin hal maalin dhexdeed hadday isugu yimaadaan oo maalin jumca baa haddana ciid noqotay oo ciiduladaa ama ciidulfitri noqotay yaqra'u wuxuu ahrin jiray bihimaa labadooduu ahrin jiray labada suuradood buu ahrin jiray fi salaatayni labada salaadoodba salaada jumcadana labadaa suuradood buu ku ahrin jiray salaada ciiddana labadaa suuradood buu ku ahrin jiray hal maalin hadday kulmaan xataa waxaa wariyay xadiikaasi aljamacatu baa warisay ila lbukhaariya wabna maaja buhari ibnu maajah mooye xadiikani wuxuu faa'iideeyey iyadana inay ka mid tahay sabixisma iyo halataanka xadiiu suurat alhaashiya labadaa in laysu dabadhagi karo labada ragcadood ee salaada jumcada ayb ciidankuna waa la mid wacan samurata bni jundabin ana nabiya sal lay sl nebigu kaana wuxuu yaqra'u mid akhriya fi ljumucati jumcada dhexeeda wuxuu ku ahrin jiray bisabbixisma rabbika alaclaa wahal ataaka xadiiu lhaashiya rawahu axmed baa wariyey wاnasaa'i wa abu dawuud waxaa saxiixiyey ibnu khusayma ibnu xibaan iyo sheekh albani xaafid alciraaqina wuxuu leeyahay sanadkiisu waa saxiix kii horuu la mid yahay wacan ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nabiya nebigu sal lay slam kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid akhriyay yowma aljumucati maalinta jumcada fii salaati subxi salaada subax ee maalinta jumcada wuxuu ahrin jiray aliflaam miim tanziil asajda wahal ataa cala alinsaan suuratu sajda oo ragcadda hore ah iyo halata cala alinsaan oo ragcadda dambe ah wa fii salaati ljumucati salaadda jumcana wuxuu akhrin jiray bisuurati اljumuca iyo wlmunaafiqiin suurat ljumuca oo ragcadda hore ah iyo suurat lmunaafiqiin oo yani ragcadda dambe rawa waxa wariyey axmedu axmed baa wariyey wamuslim wa abu dawuud wاnnasa'i ah, saas weeye waa madhabka shaafici iyo axmed iyo asxaabu اlxadiiث salaada subax ee maalinta jumcada ah in labadaa suuradood la akhriyo suuratu sajda iyo suurat halata cala alinsaan oo ragcadda labaada qaar baa waxay leeyihiin suurad gooniya in lagu koobay waa khalad laakiin axaadiistu hadday sugan tahay sidii nebigu samayn jiray baa la samay laakiin khulafaa'u raashidiin waxaa ka sugan saxaabada hadyigoodiina ahaa shayga haddii laga baqo inay caamadu u qaataan inuu waajib yahay sunnana asalkiisu uu yahay marmarka qaarkood in laga tago si dadku u ogaadaan inuusan laazim ahayn saas way macanaa maxaa sunnanimadiisa in kor looga qaado wujuub la gaadhsiiya waa khalad marka si dadweynuhu u fahmaan bal qaarkood waxaaba dhici kartaba inay u qaataan suuratu sajda marka la akhriyo oo aayatu sujuud la marayo waa la sujuudaa walow uu leeyahay xaafid ibn xajar caleyh raxmatullah lama hayo nebiga sal ley wasalam inuu akhrin jiray waa la hayaa laakiin salaadaas subax inuu ku sujuudi jiray markuu marayo lama hayo leeyahay laakiin cumuumaadka axaadiista kale ku soo aroortay meeshaa sujuudda in la sujuudayo cumuumaadka kale umbaa la deliishan si khaasa laakiin daliil uguma soo aroorin laakiin ayada lafteeda si aan dadweynuhu ugu qaadanayn inay tahay sujuud salaadaba raacsanba dadka caamadii waxay u qaadan karaanba salaada jumcadu waa laba ragcadood iyo sujuud dhexda ku jirta haddaad uun laasimto caamadu saasay u qaadan kartaa saas daraaddeed waxaa loo baahan yahay lafteeda mararka qaarkood in laga tago sujuuda si loo ogaado sujuuddani inay qur'aankan la akhrinayo la socotee aynan salaadda la soconin salaada ka mid maaha saas man bimacnaa salaada ee yani wax weeyaan la tukanayaayey qayb ka ma ahee waxaa keentay sujuudan aayaddan la ahriyay sujuudda amrays ama yani sujuudda ka hadlaysa wa can abi hurayrata radi allahu tacala canhu ana nabiya sal lay waslam kaana wuxuu ahaa yaqra'u mid ahriya fii salaati subxi salaada subax yowma aljumcati maalinta jumcada aliflaam miim tanziil wahal ataa cala alinsaan rawahu ljamacatu baa warisay ila tirmidiya tirmidi mooye waa aba daawuuda iyo abu daawuud mooye laakinahu xadiidkani lahumaa abu daawuud iyo tirmidi buu u min xadiii bni cabaasin xaaluu yahay muxuuna yidhi xadiidku markuu abu hurayre yah oo abu hurayre laga warinayo tirmidi iyo abi daawuud mayna warinin laakiin way wariyeen asagoo xadii cabdillahi bni cabbaas laga warinaya ma fahamteen bimacnaa markuu xadii ibni cabaas yahay oo ibnu cabaas uu yahay saxaabiga xadiidka laga warinayo tirmidi iyo abu daawuud iyo muslim iyo kayrkoodba way wariyeen laakiin markuu xadiiska abu hurayre laga wariya waa isla xadiidkii markaa abu hurayre waxaan ii jeedaa abu daawuud iyo tirmidi ma aynan warini markuu yahay xadii abu hurayre yani xadiisku waa mid waa un xadii laakiin xadiidka sidiisaba haddii saxaabigu kala badelan laba xadiis buu ka dhigan saas wey culimmada yani mustalaxa iyo xadiidku xadiidku isagoo mid ah haddii laba saxaabi kala warinayaan laba xadiid buu ka dhigan yahay saas daraaddeed xadiid ibnu cabbaas markuu yahay muslim iyo abu daawuud iyo tirmidi baa soo saaray markuu yahay xadiida abi hurayra uu yahayna tirmidi iyo abu daawuud ma warinina inta kala warisa hada bilahi towfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wala alih wsaxbi wslm